maxamed baannu la fadhiinay annagoo koox ah ama raxan ah ama rucub ah iyo cutub aan badnayn oo dad ah waxaana nala fadhiyay waayeelladii muslimiinta abubakar iyo cumar rasuulka ilaahay marka laga soo tago faqaama rasuulullah rasuulka ilaahay baa joogsadoo istaagay min bayni adhurinaa bartankaguu ka istaagay dhexdannaduu ka istaagay waa baxo marka nabigu waa xaajo tago bannaanka ayuu u baxay weeye fa abطa'a calayna waa nagu soo dahay waan tiigsannay abطa'a calayna nabigu markuu naga tago inuu durbo soo noqdo ayaa dhaqan ahaan jirtay laakin maalinka nabigu in nabar ah ayuu daahay fakhashiinaa waxaannu ka baqnay an yuqtadaca in la goosto suubanaha calayhi salaatu wasalaam duunanaa sokadayada yacnii annaga iyo asaga inta u dhaxaysa in looga baxo oo cadow ooga baxay oo nabiga dhibaato loo geysto dhib gaadhaanu ka cabsannay fafasicnaa waanu argaxnay waan degdegnay weeye fascu marna rawc iyo cabsiduu noqdaa marna shayga aad danaysid koolbahaartuu noqdaa marna gurmadka iyo wuxuu noqdaa hiilada aad ruuxa si degdega ugu hiiliso saddexdaa macnaba waa suuragal fafasicnaa arrinka nabigu u daahay ee aadaan u tiigsannay iyo dareenka nagu soo biiray in nabiga dhib loo geysta ah oo dhexda iyada looga baxa ah ayaanu la argaxnay faqumna waanu istaagnay birmad baa la gaaciyey fa kuntu waxaan ahaa awala man fasica ruuxuu u horreeyey gurmaday ama ruuxuu u horreeyey argagaxi hawshaa cabsi ay ku keento fa kharajtu waan baxay abtaqii rasuula allah rasuulkii anoo doonayo raadinaya xataa ataytu ilaa an tagay oon gaadhay xaa'itan beer lilansaari ansaar u ahaatay beer weyn oo oodan oo nin ansaareed leeyahay baan tegay buuhi raadkii nabiga iyo meer markuu qaaday iyo aaggi wuxuu sheegay abu hurayre alxadii xadiidkii buu kaxeeyey bituuli dherarkiisa laqab xadiku xadii dheeroo ku iman doona baabka sagaashan iyo shanaad ku soo noqon doonaa xadiidka toddoba boqol iyo sagaal baynu ku gaadhi doonnaa haddii alla yidhaahdo isagoo faahfaahsan oo qisadu ay dhammaystiran tahay buu keeni doonaa ilaa qawlihi laga gaadhayay waadhii abu hurere uu yidhi buu xadiidka waday sheekadu socotay faqaala rasuulu ullaahi sala allah aley wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi idhab orod faman laqiita ruuxaad la kulanto waraa'a hada alxaa'iti beertan gadaasheeda beertan aad iigu soo gashay abu hurere beertii markaan tagay oo nabiga aan beertii tagay oo nabiga aan dareem inuu beerta ku jiro ayaan raadiyey buu odhan doonaa albaabaan ka galo beerti baan ku wareegay kadin iyo albaab iyo meel aan ka boodaan ka waayo mar damboon daale waxaan arkay buu uhi gacan ceel ka imanaya keli oo beerta gelaya oo carruurta yararka hadday xuluushaan ay ka xoolan karaan dabacduna ay ka geli karto intaan isyareeyey yaan keligii ka galay buuhi beerti oon isduubay halkaasaan beerta ka galay sidii dawacadii baan u galay buui asagaa ka sheekayn doona markaasaa nabiga la kulmay waa ku sidee xageed ka timid maxaad raadanaysay hawshii baa oga warnamay allow waad naga soo tagtay waa ku tigsannay dareen baa nugu soo kordhay oo waxaannu isnidhi amaa suubani idinkuna sugaysaan dhibna loo geystay saasaan u soo birmannay dadkina waa ay daba socdaan ciidan badan baa soo socda markaasuu nabiga wuxuu ku yidhi dhib ma jiree noqo oo dadka soo socdao dhan waxaad u sheegtaa hawshan shada idhab tag faman laqiita axadkaad la kulanto wara'aa hada alxaa'iti beertan gadaasheeda aad kula kulanto yashhad isagoo qiraya an laa ilaaha ila allah alla weyne mooyeen axad xaq lagu caabudo inuusan jirin qiraya mustayqinan asagoo huba uu huboway bihaa iyo xaqaas qalbuhu qalbigiisu fabashirhu ugu bishaare ruuxa sidaa ah biljannati janno ugu bishaare rawaahu muslim muslim baa wariyey istiiqaanku luqada carabeed waa qalbiga wixii ka dhaca yaqiin iyo istiqaan waxaa la yidhaahdaaba waa camalka aad hubta ee hubaalka ee qalbiga ka dhaca qalbuhu marka hadda in la idhaariyo la sheego waa dhuujiniyo tawkiid leannu istiqaankaaba macnahaanka ku filan waxaadan hubin oo qalbigaadu uusan ictiqaadsanayn oodan kitaab jaamica ku maraynin mustayqinba lama yidhaahdo yaqiinba lama yidhaahdo qalbuhu marka in la keeno waxbaa lagu adkaynayaa fabashiruu biljanna janno ugu bishaare rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariya waana idiin sheegay inuu baabka sagaashaniyo shanaad ku iman doono isagoo sidan ka dheeroo ka dhammaystiran oo xadiidka raqamkiisu yahay insha allahu tacaala qisadii inteeda dambe waa ka tegay imaamku baaburaja baynu ku jiraa oo waxaa weeye cumar ba wuxuu odhan doonaa abu hurera maxaad u socotaa dhambaalkaasaa la ii soo dhiibay nabiga kabihiisina waata waa kuwan ii ka cahaya idan waa soo celiyey ee abu hurayra isku dhaceen cumar ee nabigu u soo dacwooday markii dambe nabigu uu yidhi waa siduu cumar sheegaye u kaadi yaysan isdhiganine oo tawxiidka iyo kelimada isku hallaynine bal ka qariya qisadii dheereed waan gaari doonnaa in sha allahu tacaala iyadoo xadiid abuura aan ahaynoo ana habeen dhoweed baad soo maraysan oo xadiidkii mucaad ibnu jabal iyo khayrkiiba iyo cubaad ibnu saamidba waad soo marteen idan maxaa ku jira raja'a ah, ruuxii muslim ah ee kelimad tawxiid ku dhinta isagoo aaminsan macnaheeda ictiqaadsan nuxurkeeda gaalnimo kalena aan ku jirin oo sidaa ku dhinta waa ahlu janna asagoo naar aan la marin ama jannaduu gelaya ama haddii ilaahay ciqaabana intii la ahiro oo la soo cadaabo oo dembigii laga gooyo yuu aakhir janna ku dambaynaya bimacnaa waxaa weeye ruuxa muslimka ahlu tawxiidka een munaafiqa ahayn ee dhabta ah saaxiibu macaasiba ha noqdee aakhir wuxuu ku dambaynayaa jannada ilaahay subxaanah wa tacaala wacan cabdillaahi bni camr bni caas radi allahu tacaala canhuma ana anabiya sala allah alay wasalam tala ay qara'a nabigu wuxuu akhriyey qawa allahi tabaaraka watacala ilaahay weedhiisii fii ibraahiima nabiyulahi ibraahim ku saabsanayd ibraahim wuxuu yidhi markuu rabbi ka xikaayanaya rabbi rabbigayow innahunna asnaamtan iyo waxyaabaa la caabudaya alla sokadi adlalna waxay dhumiyeen kaiiran min annaasi in badanoo dadka ka mid ay dhunsheen oy diinkii ka saareen yacni waa lagu aafoobay weeye ay waxma dhumiyaan awoodna ma laha laakiin sabab bay u noqdeen weeye faman tabicanii ruuxii i raacee xaqa aan la imid iyo tawxiidka igu raaca dan ibraahiima calayhi salaatu wasalaam fa innahu minii anigu iga tirsan yahay diin ahaan iyo dad ahaan iyo mustaqbalii aayatiinba waman casaanii allow axadka igu gacansaydhae diinkayga diidana fa innaka hafuurun raxiim adugu waxaad tahay alla dhaafid badan naxariis badanna alaaya aayadihii ka dambeeyey sii weeye wuxuu kaloo nabigu akhriyay wa qowla ciisa calayhi salaau wasalaam iyo weedhi nabillaahi ciisa uu nabigu akhriyey in tucadibhum ilaahu haddaad cadaabto addoommahaadan ku caasiyey fa innahum cibaaduka waa addoommahaaday haddaad cadaabto ood naarto hada waa addoommadaadii oo kugu xadgudbay in takfir lahum haddaad u dhaaftana fa innaka adugu anta adugunba alcasiizu alle awoodlo gobcah alxakiimu falsan oo axad shay walba meeshuu leeyahay dhiga casiisku af soomaaliga marka la yidhaahdo waa awood ay ku dheehan tahay gobannimo alcasiis waa awood ay ku dheehan tahay gobannimo awoodda qayaxan cizo ma aha gobannimadaan awood lahaynna cizo ma aha markay israacaan baa ciziya casiis la yidhaahdaa idan ilaahay cizadu waxay keenaysaa axadkii xadgudba inuu ka argoosto asagoon cidna ka baqaynin xikmaduna waxay keenaysaa nin walba wuxuu mudan yahay inuu mariyo fa innaka adiga anta alcasiizu allaha sharafta badana ama awoodda badan ee gobta ah alxakiimu ee falkasan ee shay walba meeshuu leeyahay dhiga labadaa aayadood buu nabigu akhriyey markuu intaa akhriyay fa rafaca yadayhi nabigu gacmihiisiibuu kor u qaaday wa qaala wuxuuna yidhi allaahumma ummatii ummatii ummati ummati ilaahu ummadayda ilaahu ummadayda u naxariiso miyaa ilaahu ummadayda ergadeeda aanu ergaynaya iga aqbal miyaa ilaahu u dhaaf miyaa intu waa ixtimaashaa ilaa nebiyulaahi ciisa hadalkiisa waxaa la soo guurshay iyo nebiyulahi ibraahim hadalkiisa alla soo guurshay waxaa ku jira in aan ibraahiim uusan go'aaminin ilaahu u dhaaf muusan dhihin ciisena allo ummaddayda u dhaaf ma dhihine wuxuu ku gaabsaday ibraahim faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka hafuurun raxiim ilaahu u dhaaf muusan odhanin allow intaa caascadaabna muusan dhihin albaabkoo furan buu nabilah ibrahim ka tegey khiyaarkii hawsha allo u daayey ayadoy u furayd inuu tamo oo ilaahay uu tugo uu baryo ma uusan yeelin nabilah ibraahim calayhi salaat wasalaam asagoo rabbi ka xishooday oo is yidhi rabbi ha gacan dhaafi nebilahi ciisa sidoo kale muxuu yidhi allahu haddaad cadaabto waa addoommadaadii cidna kaagama naxariis badno cidna kaama xigta adaa abuurtay haddaad u dembi dhaaftana hadda idna waad leedahay casiis aan waxba u noqonayn hadduu iska cafiyey kii daalimkaabaad tahay awood iyo gobonnimo aday kugu dhammaatay haddaad cafidana waxba u noqon maysid haddaad ka aargoosatana waxba kuu tari mahayaan argoosidkoodu laakiin waa mudan yihiin labada nabiba waxay ka tageen albaabkoo furan allana waa ka xishoodeen dil iyo daynaba rabbi inuu leeyahay janna iyo naarba leeyahay dhaafid iyo waqabashana leeyahay kaga tageen taasuu nabigu calayh salaat asagu wuxuu leey anu waxaan leeyahay ummatii ummatii ilaa ummaddayda u naxariiso anuu odhan maayo haddaad u dhaaftana waa addoommadaadii dad cafan afuur raxiim baa tahay haddaad cadaabtana waa addoommo odhan maaye allahuma ummati ummati ilaah u naxariiso ummadayda cafi wey macnuhu wabakaa nabigu waana ooyey faqaal lahu caza wajal intaa markuu nabigu yidhi oo wuu ilaahay baryey xaggana uu ilmeeyey yaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ya jibriil jibriilow idhab ilaa muxamadin nabiylaahi maxamed aadow u tag warabbuka aclam rabbigaana waa kaa ogaal badan yahay muxamed iyo xaalkiisa iyo wuxuu la kulmay iyo oohintiisa iyo baroorashadiisa iyo baryadiisaba fasalhu weydii ma yubkihi maxaa ka oohinaya weydii wuxuu nabi maxamed la ooyeeyo jibriilow faataahu jibriil jibriil baa nabiga u yimid faahbarahu rasuulullah rasuulki ilaahay baa u sheegay bima qaala wuxuu yidhi wa huwa allana aclamu uu ka ogaal badan yahay faqaala allahu tabaaraka wa tacaala faataahu jibriil faahbarahu rasuul lah rasuulka ilah baa u warramaya jibriil buu u warramaya bimaa qaala wuxuu yidhi ayadaasaan soo akhriyey ilaahay baan baryey hadda waan iska baroortay addoon baroortay baan ahay sidaasuu yuu u sheegay walaalkii jibriil faqaala allahu tabaaraka wa tacala rabbi wuxuu yidhi yaa jibriilu jibriilow jibriilna waa noqday wayahad alluu ku noqday oo warkii iyo wuxuu nabiga kala kulmay u sheegay ilaahayna waa ka ogaalmada xogta waa haya ilaahay waa callaam alghuyuub caalim اlhayb wالshahaadة faqaala allahu tabaaraka wa tacaala ya jibriil idhab ilaa muxamed jibriiloo muxamed aadoo ku noqo faqul waxaad tidhaahdaa innaa annagu haddaan rabbi weyne ahay sanurdiika waanu ku raalligelin fi ummatika ummadaada ummaddaada wixii aad qabsato eergaa iyo shafaaca iyo in loo naxariistaa waa lagugu raalligelinayaa walaa nasuu'uka mana ku xumaynayno ku mayno rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariya marka xadiidku wuxuu la macno yahay aayaddu duxa wala sawfa yucطiika rabbuka fatarda marka inuu malagii galay oo ilaahay ku gacansayday oo nabi maxamedna ka caal waayey oo diinka lagu kari waayey ninkan bay naar quwaxdaa weeye idan nabigu waa la raalligelin ilaahayna xumayn maayo laakiin qayb innaga nagamido cusaada oo dhib badan oo ardaalla ah in la cadaabayo nusuus kalaa sheegtay axaadiid kalaa sheegtay midaasna waxaa weeye xikmatu rabbi baa keentay iyo cadligiisa rasuulkuna waa ku raalli noqonaya laakiin aakhirkii shafeeco qaada ummaddoo dhanna dhammaanay naarta ka soo dhammaato weeyaan wa can mucaadi bni jabal meeshaa hore ee masale caqadiyo culus baa ku jirta aayadda faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka hafuuru raxiim ninkii caasiya walow bishirki wاlkufri ilaahay ma u dhaafi karee mise maya baa laga niqaashaa marka baxdiga aayadda la marayo masaladii caqadiga ahayd ay isku hayeen ashaacirada maaturidiyada muctasilada ahlusunna waljamaca ahlulxadiidka ku jirta qolya waxay leeyihiin shayga kufriga iyo shirkiga la yidhaahdo caqlan ilaahay wuu dhaafi karaa oo masalat اlwacdi wاlwaciid waa xukm samci ah wey ilaahay waa boqor caadiloo casiizo xakiima ah, raxiimoo hafuura ah. dembiga ugu weyn haddaad samayso ilahi inuu kaa argostana waa leeyahay inuu kugu cafiyona waa leeyahay waa marka caqliga aadamaha la fiiriyo maxaa yeele dhibkaada iyo xumaantaadu ilahay waxba yeeli mayso wanaaggaada iyo samahaadun allah wax tari maayo mar haddaan wanaaggaadu rabbi wax taraynin xumahaaduna alla wax yeelaynin inuu ku cafiyona waa leeyahay oo shirkigii kufrigu uu kaa cafiyo inuu kugu ciqaabana waa leeyahay waa caqlan marka laga hadlayo dihniga intaan idin soo degin weeye aayadihii iyo khabarkii ilaahi ahaa annagu shirki ma dhaafno kufri lama dhaafo walow ashrakuu la xabita canhum maa kaanuu yacmaluun in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waman yakfur biاliimaani faqad xabita camaluh lain ashrakta layaxbaطanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin aayadahan ahbaarta samciga intaan la gaadhin baa laga niqaashaya lannu nabi ibraahim ba wuxuu yidhi faman tabicanii fainahu minii waman casaanii ilaaqa maxaa soo galay shardiga iyo cumuumka cisyaanka maxaa soo galay xataa shirki kufrigaa ku jira wuxuu nabigu furay fainaka hafuur raxiim alxukm alcaqli marka wuxuu keenayaa waa sida jumhuur ahlcilm u badan yihiin ahlu sunna maca alashaacir u badan yihiin maaturiidiyo iyo qolyo ku la socdo waxay leeyihiin xataa caqlan shirki lama cafiyi karo lannahu waa qadxun fi rububiya waa qadxun fi luluuhiya rabbinimadkay dhaawacaysaa dembigan dembi la cafiya ma aha caqlan wa samcan bay iyagu yidhaahdeen maaturidiya bartaasay la martay daahirka naskana waa maxay ra'yu ahlusunna waljamaaca iyo iyo jumhuuru ahlisunna waljamaca u taageeraya kadalika nabiyullaahi ciisa in tucadibhum fainahum cibaaduka mulaq cumuum ila waa shardiye wain takfir lahum walow kaanuu mushrikiina wakaafiriin fainaka anta alcaziiz alxakiim labada nabiba waa isku raaceen ibraahim iyo wiilkiisiba way isku raaceen idan sidaasaa sax ah min xayu alcaqli marka la yidhaahdo ilahay wax walba waa cafiyi karaa wax kastoo dembi ood gashana waa kuu qaban karaa labaduba asagaa iskale maxaa yeelay xumaantaadu wax ma yeesho wanaaggaduna wax ma taro ilaahay waa kaamilun fii asmaa'ihi wa sifaatihi dhankaa marka laga ega wey laakiin bacda alwaxyi wa akhbaari اrusul wاlkutub الsamaawiya maxaa caddaaday ilaahay shirki iyo kufri ma dhaafo waa naqsi iyo durid rabbi la durhaya wey allihii ku abuuray ba intaad qoonsato ood quudhsatoood darrowdo ya waxaad ka dhaadhicinaysaa in awliyadu kaaga degdeg badan y kaaga naxariis badan tahay ilaahayow ii gargaar meeshaad odhan lahayd yo waxaad dhih waxaa ka dhow ilahay uu kugu soo daahayaay durbo kuu naxariisan mahaye aw cabdiqaadir macnaheedu marka waa maxay ilahay baa tuhantay waa suu'u danni birabbi اlcaalamiin shirkigu iyo kufriga asalkiisu waa ilaahay oo mala xun loo qaadoo la tumo wey fama dannukum birabbi اlcaalamiin marka waa isaa'atu dannin billaahi weeye waa durid alla la duray waa qadxun fi اllaahi iyo idaafatu naqsin wa nuqsaan ila allah subxaanaه wa tacaala marka shirkigu kufrigu waa muxaramun caqlan wa samcan ama xagga cafigiisii ciqaabtiisu waa masala samciya caqliye ma aha labada yaan la isku khaldin waxaa ku jirta nabiga naxariistiisa danqashadiisa jacaylku ummaddiisu uu jecel yahay nacaybkuu nacabyahy in la cadaabo iyo karaamada cinda allahi ku leeyahay iyo alla su rasuulkiisu u xurmayn u qadarinayo ayaa xadiidka ku jira iyo bishaaro ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala suubanaha malihiisa uusan meel xun dhigaynin oo rabbi uu raalli gelin doono addoonkiisa cabdiga saalixa ee nabi maxameda ah, uu karaamayndoona maamusi doono wa can mucaadi bni jabal radi allahu tacaala canhu qaal kuntu waxaan ahaa ridfa nabiy nabiga fangalkiisaan ahaa ridfa nabigan la saaraaway ridfigu iyo radiifku waa axadka gadaal ka saaran gaadiidka ritiga baqasha faraska dameerka la saaran yahay ninka meesha shukaanta afadhiya ruuxa ku xiga ayaa ama radiifka la yidhaahdaa calaa ximaarin dameer dushii cufayr weeye riwaayad kale xadiidka caddeeyey calaa ximaarin yuqaalu lahu cufayr habeen dhoweyna in yacfuur la yidhahdaan soo maray xajatulwadaac buu dhintay baa la sheegaa dameerka asaga ah halka xilligaasuu geeriyooday waa dameer qiimo badan laga warqabo xilligu dhashay iyo xilligu dhintay gaa'idka suubanahu calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu ihi suubanu yaa mucaad hal tadri ma og tahay maa xaqullaahi calaa cibaadihi maa xaqu llaahi calaa cibaadihi xaqa ilaahay addoomihiisa uu ku leeyahay waajibka ku ah ma og tahay wamaa xaqu lcibaadi addoommaha xaqooda ma og tahay cala allahi rabbi ay ku leeyihiin ilaahay waxay ka mudan yihiin hadday caabudaanna ma og tahay oo allah isa saare haddee innagu waxaan ku leyn rabbi ma jiree gobonnimo iyo naxariis badni allihi rasuulkiisibaa u ogaal badan masaa'ilka diinna markay saxaabadu sidaa yidhaahdaan waxaa loo jeeda aclam laysa calaa asliha allihii rasuulkiisibaa og u ogaal badan maah annagu waxbaan ka ognahay laakiin allihii rasuul baa naga ogaal badan ma ahee allihii rasuul baa og wey waxba ka garanayno ilaa masalatu haybin weeye xukm sharci asagana looga dambeeya suubana qaala wuxuu ihi nabigu faina xaq allahi cala alcibaad xaqa ilaahay addoomihiisa uu ku leeyahay waxaa weeye an yacbuduuhu inay u hoggaansamaan <clears throat> inay caabudaan waxaa laga wadaa inay alle isu dhiibaan u hoggaansamaan amarkiisa yeelaan xumaha ay wuxuu ka reebay ka leexdaan addoommo rabbi noqdaan edab yeeshaan meeshii loo duro ku hagaagaan wixii laga reeba ka leexdaan saasaa lagaa rabaa ilmaha yarkee dhashay hadduu wixii aad ka rabtay ka soo bixi waayo hadde waa maxay waa makarofi kibraani ah caasilwaalidayn weeye gacantaada ka batay kaa hoos baxay waxaad u qaadi cuqdad meesha ugu dambaysay carruurta dhan baad ka saari waad kala dhimanaysaan carruurta ku xisaabi maysid adoo addoona ilmo yarood dhashay wax badan ba adan tarin ayaa hadduu ku khilaafo yaa waxaad arka aad samayn alle weynuu ku abuuray adduunka ku keenay ee waxaanu laxaada iyo nacmaa iyo xooga iyo caqliga iyo garasho garaad iyo caafimaad iyo qurux iyo hoomaal iyo istaaga iyo muuqaal iyo shani ah ku siiyey baad diidan wixii adugu aad wax ku noqon lahayd ee ku anfici lahaa inaad ku dhaqaaqdaad diidan dan lagaa ma jirto alla waxaa tari madagu wax istar oo wax noqon lagaa kari naar ku amaami janno galla waa laga kari laya an yacbuduuhu rabbi isu dhiibaanoo bimacnaa u hogaansamaan walaa yushrikuu bihi shay-an allana aysan hogaansanka axad la wadaajinin ilahay in loo hoggaansamo oo keligii laisu dhiibo oo amarkiisa la qaato waa inaan axadka ilaahay lala wadaajinin haddaan ilaahayna dhan waa isu dhiibaynaa awliyeena aan dhaano ilaahay baanu la simaynaa mushkilo weeye haddaan dhahno ilaahay baan isu dhiibayna oo kitaabkiisaan ku dhaqmaynaa baarlamaan baan noo talinna waa masalo kale waa aafo allihii uunkiisa laysma garab dhigi karo waxba layskuma dari karo ama ilaahay baad u gu'i ama addoon addoonkii baad noqon addoon kalaa ku yeelanaya marka shurakaa mutashaakisuun meeshan kama soconayso addoon ilaahay inaad noqoto inuu addoon adiga kulamada ku gumaysta wax u dhexeeya intaaba ma jiraan nin anaa madax bannaan odhanaya ma jiro ninkii ilaahay ka soo carara addoon asaga lamida ah, oo daliilo xaqiirun baa gumaysanoo addoonsanayo wax la yaqaano wey xaqiiqdu waa sida walaa yushriku aysan u eh, sharig yeelin ama aysan la wadaajin billaahi ilaahay subxaanahu iyo xaqiisa shay-an la wadaajin ah, shaygu doona ha noqdo waxaqu lcibaadi intaas alla kaa rabaa aniga addoon ii noqo wanaaggaadaan ka talinhayaa dantadaan aqaanaa anaa ku abuuray halkaa ku hagaag ma waxaad ka heshaa waxba iga siinin waxaqa alcibaadi addoommada xaqoodana faina xaq allaahi daas yay horey ku cadfan tahay ani waa ii kordhaban tahay dhibba ma laha wa xaq alcibaadi wa ana xaq alcibaadi cala allah ilaahay cafan addoommadu alle xaqay ku leeyihinna waxaa weeye anlaa yucadiba inuusan cadaabin cadaab lagu waaraya loo jeedaa hadda la socda man duun laa yushriku bihi shay-an niman ilaahay u sharig yeelin oon ilaahay hayrkii caabudin ama aan ku kufriyin rabbi inuusan cadaabin ayaa xaqooda ah yuu cadaabayaa inaa qad uuxiya ilayna ana alcadaaba calaa man kadaba watawalla idan ninka ilahay u sharig yeelaa cadaab mudan wattaquu naara latuciddat lilkaafiriin ninka ilaahay u sharig yeelay ee dhaqan gaala yeesha ninkan baa cadaab iska leh ninkii ka leexda jannuu iska leeyahay faqultu waxaan idhi yaa rasuulala rasuulka ilaahayow afalaa ubashiru nnaas dadka maan u bishaaray waa barako weeye ninkii ilaahay caabudeen u sharig yeelin jannadiisu waa diyaar ninkii ilaa u sharig yeela cadaabkiisu waa diyaar oo bannaan kala taallo wey annaga habeendhow soo maraynay xadiidkii jaabir mal muujibataan yaa rasuul labada shay ee naar waajibiya midna janno u waajibnaba low noo sheeg man maata laa yushrik biاllahi شhaya dakla اljanna wman maata yushrik biاllahi شhayan dakhala annaar ina habeenkii soo maraynay ti oo kale wey qaala nabigu wuxuu idhi laa tubashirum waxba haddaa u sheegi fayatakiluu oo isku halleeyaan bishaarada isku hallaynayaan camalkay iska dayni shaqaday yarayni cibaadaday yarayni way iska marka camalka inay badsadaan oy dara dhaadheer dhistaan oo ay shaqaystaan baa u fiican oo aakhara ay ka shaqaystaane waxba ha u sheegin muttafaqun calay bishaaradii hore soo socotay ee in dadka ahlu tawxiidka ay badbaadayaan wixii ahlu shirkina ay cadaabmayaan ayaa xadiidka ku jira marka ama ibtidaa'an aw intihaa'an ama markuu horaysaba daf baa janno lagu siin biqayri xisaabin walaa cadaab aw maca xisaab xisaabaan laysku adkaynin oo cardi ah ama intii lagaa gooyo xadgudubkii aad samaysay baa adoo nadiifa marka dambe lagu geynayaa jannada wa can ilbaraa ibni caazib radi allahu tacaala canhuma can النبي صلى اه عليه وسلم قال سبحانه وxuu hi المسلم أي الحقيقي المسلم أي الحقيقي وذلك في رواية أحمد وغيره المؤمن baa ku timid muslimka dhabtaa een munaafiqayn ba hadda laga hadlaya almuslim ruuxa muslimkaee dhabtaa idaa su'ila haddii la weydiiyo saa'ilkii waa la gooyey mas'uulu canhu waa la gooyey lilcilmi bihi axadkii wax ku weyddiin lama sheegin wixii lagu weyddiin lahaana laguma riwaayadan saxiixaanka laguma sheegin laakiin maxaa loo gooyey lilcilmi bihi ogaal la ogyahay darteedoo qabriga axadka wax kugu weyddiin waa labadii malag munkar iyo nakiir waxa lagu weyddiinna ee khaarija saxiixayn ah baa lagu caddayay almuslim ruuxa muslimka ah ee mu'minka dhabta ah idaa su'ila waynu soo maray cadaabulqabrigu oo munaafiqiin ee gaalunbuu gooni ku yahay mise xataa ahlu tawxiidku way marayaan waa laba masalo fitnat alqabri iyo cadaabuulqabri baa kala jira hadda ka hor baannu soo su'ila haddii la weyddiiyo can rabbihi wa can diinihi wa can nebiyihi weeye yaana weyddiinaya munkar iyo nakiir riwaayadii marka axmed iyo tirmido isle xadiidka waxaa ku yimid yuqaalu lahu man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka la odhanaya rabbigaa waa kuma nabigaa waa kee diintaadu maxay tahay baa la weydiinaya intaasaa la isweydiinaya su-aashii saada ruuxa muslimkii xaqiiqa loo weydiiyaba yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu اllah maxaa la weydiiyey man rabuka wmaa diinuka man nabiyuka layidhi wuu soo tuuraya si otomaatig ah waa ruuxa muminkaee dhabta ah qalbigiisay ku duubnayd carabkiisaa ku laylyamay waa carbisan yahay tiibuu la godgalay soo maaha su-aasha soo booda waa maxay magacaadam haddii la weydi maad gafaysaa sidoo kale aad u gafaynin magacaa hebel hebel warwaasd agee kugu diyaarsanayd adde meeqa afartan sanaan soo wada hebel hebel idan maxaa weeye waad la soo boodaysaa saasuu qabtay idaa su'ila maka la weyddiiye rasuulkiisa nabigiisa allihiisa la weyddiiyo yashhad wuxuu qirayaa an laa ilaaha allah alla weyne mooyeen axad xaq lagu caabudo inuusan jirin buu wa anna muxammadan rasuulullah muxamadan rasuulka inbuu markaaba qirayaa fadalika jawaabta degdega ee khatarta laga bixinayo qowlullahi tacaala qowluhu tacaala ilaahay weedhiisii baa lagu tilmaamay yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli الthaabiti fi اlxayaati اdunya wa fi اlaakhira ilaahay wuu sugayaa kuwa alliya rasuulka rumeeyey wuxuu ku sugayaa bilqowli الthaabiti ay bilqowl اlxaq bilkelima ayiba kelima tawxiid ma seeraynayo ma surma seegteenayo ma hashgadaynayo gaga odhan mahayo joogjoogsan mahayo uu ku dhawaabicinaya horaan buu ku dhawaabicin jiray qalbigiisay ku duubnayd carabkii wardiyi jiray waa mumin dhab oo xaqiiqi ah munaafiqa afka kala qaadaya ayib idan munaafiqaa la imtixaanaya oo su maraya yani waa masalo aan wadaaddo sheegan laakiin laga xoog badan yahay oo qodibad waxay leeyihiin laba la imtixaani maayo waxay dhaheen muslimka dhabka ah ee xaqiiqiga ee khaaliska saadiqa ah ku dhacee cadaabulqabri oo su'aalahan oo fitnat lqabri ah la weyddiin maayo maxaa yeel waaba laga warqabay gaalada waaweyne warkooda caddays yuhuuddiiiy nasaarada iyo mushrikiinta caadiga ee bannaanka adduunkaba la jooga ilahay inay ku kufriyaanna waxba la weyddiin maayo ay dhintaanba naar baa lagu furahayaa daaqada naareed baa loo furi cirkaba la gemi sijiin baa loo kaxaynaya dhulka salkiisaa la geenaya kuwa warkooda waa xidhan yahay muslimiinta fiicanna warkooda waa xidhan yahay cidda la imtixaano waxaa wey laba kaarle ninkii afka muslim hee uurka gaal ahaa wey ninka la imtixaanayo munaafiqun baa la imtixaana o ladhihi man nabiyuka wamaa diinuka waman rabuka loodhanaya markuu ha yidhahdana budh baa ku bilaaban iyo ula naareed iyo cadaab naareed baa ku bilaabanaya asagoo sidaa loo is imtixaana banka qiyaama marka la tagana wuxuu dhahnu muslim baanoo muslimiintu raacahaya marka gaalada loo kaxeeya naarta muslimiintu soo raacahaya kadib baa la kala saari bankana waa lagu kala saari ilaa laka xisaabtamo oo la iskala saaro munaafiquuna dhex waa imtixaan munaafiquuna dhex marka wadaadaha qaabka u naqaasha laakiin sida daahirka waxaa weeye mumin iyo munaafiq baa su'aalaha imtixaanka waa la weydiinayaa muminkana waa ku baasahayaa ka kalena wuu ku dhacahaya ciyaadan biاllah bilqowl aabit qowlka xaquu rabbi ku sugayaa fi lxayaati dunya adduunka intii la joogay iyo wa fi laakhira cadaab haddii qabri la tagaba muttafaqun aayaddana waxaa la yidhahdaa waa aayadaha qur'aankae ku soo aroree tilmaamay cadaabulqabriga ayada iyo aayaddii haafir basaba qur-aanka ku jirta labada aayadood keliyaaba cadaabqabri lagaga hadlay annaaru yucraduuna calayha hudon wacashiya walidaalika cadaabu lqabri faahfaahintiisi iyo tasriixiisu sunnadaa qaada dhigtay amaa kitaabka qur'aanka ishaaraad fii aayatayni bas ayaa ka jirta saana u ogaada wa can anas ilaahay subxaanahu wa tacaala akhriya adduunba qowlka haabita xaqa ha nagu sugo su-aasha aakhiriya imtixaankan allah noo sahlo wa can anas ibn maalik radi allahu tacaala canhu can rasuli sal slam qaal nabigu wuxuu yidhi ina alkaafira gaalku ina alkaafira waa la idlaaqay ina alkaafira ha noqdo kaafir aslia ha noqdo muntasib ha noqdo nin islaamka sheegto laakiin beenaalo ah kuu doona ha noqdo ina alkaafira gaalku idaa camila hadduu sameeyo xasanatan wanaag wanaag buu sameeyey ucima waa la quudin bihaa wanaagga uu la yimid fi dunya xoogow bilo biyo cabaali lagu siinaya gaaladu acmaasha wanaagsan ay la laba qaybood ka fiirsada hadda camal cibaado iyo wanaag uu la yimido laakiin niyo u baahan camalka asaga ah kamana asaxahayo wax laga siina ma jiro zake iyo salaad iyo soon iyo xaj iyo acmaasha noocaasi niyada loo shardiyo gaalku hadduu la yimaado adduunkana carabdhaq ku heli maayo aakharana waxba ka heli maayo wamaa ducaau lkaafiriina ilaa fii dalaal buu gelahayaa waa cibaadadooda iyo wixii camale u baahan ma yanfac adduun iyo akhra midna waxba ka heli maayo acmaasha laakiin khayrkee wanaagsan ee niyada aan loo shardinin sida addoon in la xoreeyo mid baahan in wax la siiyo nin dhib haysta in loo gargaaro birulwaalidayn dayn in layska baxsho garabqabasho howlaha noocaasa acmaasha noocaasa niyada aan loo shardiyin ee bilaa niye asaxaysa kuwaasa adduunka laga abaalmarinaya kuwaas weeye somaaliya gaalada caddaankae adduunka ordahaye qaxootiga waxtarahaye sadaqaadinta soo ururna adduunkaoo dhanba naloo soo gurmad ku haysa marka abaardi ku dhacdo haweenkoodii iyo carruurtoodii iyo waxay shaqaysteen bay kaniisadaha geynayaan shilinshirin hal doolar wix baa la urun malaayiin buu noqon idinkuna waxaad issiinaysaan lama arko waxa abaar ummadda baaba'shay ee kenya lagu baaba'ayo soomaaliya lagu baaba'ayo etoobiya gobolka somalia degaysay eber lagu noqday abaaraan weligeed la aragoon la sheegin la maqal idan u niximaysaan u danqan maysaan gaalo waxay soo qaaraantay qaaraanbileed la soo qaaraamay ayay ummado ku badbaadiyaan dantay dooniba ha ka yeesheenoo mid xuniy mid sanba leh saa darteed amiir wuxuu yidhi muslimiintu nin walba dhaqaaluhu hela haddii boqolkiiba hal ay ka bixiyaan boqolkiiba hal ay ka bixiyaan hal ruuxoo muslimo faqiir adduunka laguma arke waa dhoweyd wadaadkii qadar fadhiyey ee qura daaqi baxi sameeyey baadhitaan buu sameeyey wuxuu yidhi muslimiintu adduunka ku nool haddii ee layidhi waa adduunka rubicii boqolkiiba labaatan shan baa dunida adduun nool ka tihiin macalkiinna u ficiso raafidiga khabiidka ah eraanigiinna sakaraadka ah fadhiya ii sheeg shaam iyo suwaydaa fadhiyaen diinba shuqul ku lahayn wixii islaam ku maxaabsadoo dhan adduunku maxay ka yihiin qardajabaheenna iyo keenna quman isku soo dur kulli boqolkiiba labaatan iyo shan boqolkiiba labaatan iyo shanta intay zako ku waajibtay buu hi si fiican u bixiyaan ruux kastooo muslimoo faqiiroo maanta adduun ku nool bishii wuxuu heli lahaa saddex kunoo bishii bishii hadda u fiirsada saddex dollar adduunka dowladaha leeway way tadha'eeno way kibreen ninka ugu sarreeya bishii ma helo isku celis nin kuniyo shan boqol baa ugu badan qatar baa wadhad la waxaa leeyay ruuxii bishii waxaa ku soo hagaagaysa lix boqol dollar iska daa ku waaweyn ee isku celis baa laga hadlaayaa faqiirkoodii ku saradil isku celiye kunyo doar idan wuxuu yidhi asagu fuqarada muslimiinta waxaa ku soo hagaagi lahaa nin walba bishii akhriya baxdigiisi wuu qoran yahay wuu nashay meel buu geliyey qole waxay dhaheen waabad gaabisay daraasadka waa ka dabaka shan kunoo dolar bay noqon lahayd wixii baa lagu ciyaarayaa hantida muslimiinta intay xad dhaaftay iyo bangiyada reer yurub ee galbeed bay iska taallaa reer maraykan baa ku shaqaysata yuhuud baa ku shaqaysata idinkaa laydinku baabi'iyaa afrikaanku waxooda inta laga qaado oo loo macjileeyo yaa lagu soo celiyaa kenyada intii wax laga qaado oo jayno la geeyo oo lasoo farsameeya dib looga iibiyaa malaayiin laga siiya waa ogtii marka waxaa weeye masaladaasi innagunbaa isbaabi'inayne gaalo wax ina yeeshay ma jirto aduu haddaad ninka yac iska dhihi weydo mayuu ku fadhinhayaa gaalkaasi idaa amil xasanata saa ula socda waxba yaana sii fogaanin waa maxay waa camalka wanaagsan ee khayrkeen loo shadiyin niyo kaa wey ucima waa loo abaalgudo waa la quudin bihaa wanaaggu biniaadamka taray tucmatan xoogow carab dhaqa iyo hawlo jidin baa laga siin min addunya adduunka xaggiisa waa cadli dadku wax taray waa u gurmaday adduunka asagana xoogo buu ku helayaa intaasay ku dhaqan yihiin oy ku nool yihiin amma almumin muminka dhabkaa soo fa faina allaha subxaanahu wa tacaala ilaahay weyne yadakhiru lahu wuxuu u kaydinayaa xasanaatii wanaaggiisabuu u kaydinaya fi laakhirati adduunka ugu kaydin wixii xasaneed la timaado camal loo shardhiyo niyo ha noqdo midaan niyo loo shardhiyan ha noqdo ajirkiisa ilaahay diiwaan buu kuu gelin meel buu kuu dhigay aakharaad ku badbaadi intaa lagugu dayn maaye wayucqibuhu risqan irsaaqadna wuu ka siin wey cidhib wanaagsanna wuu ka siin camalka saalixeed la timaado ilaahay ajirna waa kaaga qori adduunkuna wuu kugu dhaqahayaa wuu kugu dhaqahayaa markay culamaau tafsir fasirayeen fama bakat calayhim الsama wاlard wma kaanuu mundariin markay fasirahayeen xadiid bay keeneen waana xadiid saxiixa ku yimid masaanidii suranka ku yimid nabigu calayhi salatu slam wuxuu yidhi addoon kastoo mu'min ah cirka wuxuu ku leey laba albaab buu ku leeyahay cirka laba albaabba ku leeyahay albaab waxaa ka soo dega irsaaqadiisaa ka soo degta albaabna waxaa ka kora camalkiisa saalixa ka kora wixii camal ee saalix la timaado cibaado khayr wax kasto wanaaga albaab baa laga gudbinayaa ilayhi yascadu اlkalimu الطayibu wاlcamalu الصaalix yarfacu idan midna waxaa kasoo irsaaqadaa kaaga soo degaysa labada albaab maalinkaad qalaf tiradeed dhimato labadu waa la xidhahayaa labada albaab marka la xidho ayuu cirku ogaanaya inaad dhimatay markaasuu cirku wuxuu bilaabay inuu ooyo baroorto oo kuu baroordiiqo muminka saalixaa ee meeshan la mari jiray camalkiisi saalixaa irsaaqdan u soo degaysay albaabkiisi waa la xidhay waa ka xanuunsanaya laakiin gaaladu wax camal saalixoo gudbayay maba jiraba wixiisi yarkan adduunkaaba lagu siinaya marka aan ka asaxay ee u baahnayn famaa bakat calayhim asamaa walard ciryo dhulmidno oma ooyin wey maxaa yeele yaa ka warqababa gaalgaysa waaoyn buu ahaaye muminiinta laga warqabaayo cirku ka warqabaayo ciryo dhulmidno kuu ooyi mahayaan meelaad ku tukan jirtay camalka saalixa ku samayn jirtay ku cibaadaysan jirtay ku quraan akhriji jirtay markaad geeriyooto wuu dareemi waa loo sheegi wuu kuu tacsiyeyn wuu hawshaasuu ka xanuunsanaya addoon meel kasta lagala socdaato karaamayso alla jecel yahay idinkuwaa isku ciyaaraya marka qad haya'uuka liamrin low fatinta lahu farba binafsika an tarca maca alhamali yacni meel baa lagugu talagalay markaas ardaalnimo iyo saqajaannimo iyo waxaan shuqul lagu lahayn baad ku wareegaysanaysa nin la rabaa ta in la gobeeyo oo akhyaar laga dhigo oo kor loo wado markaasaad musqulaha ka dhammaan laadahay iyo boosaneero soo mushkila ma ah yadakhilu lahu xasanaatii xasanaadkiisiibuu rabbi u kaydinayaa fi laakhirati aakhrina uga baahi badan ya wayucqibhu wuxuu u dabadhigi oo uga gadaalxurayaa risqan calaf buu ka siin fi dunya adduunka calaa taacati wanaaggiisina ilaahay irsaaqad buu kaa siin saa darteed jamaca minas waxay dembi yar markaan ku dhacno waxaan ka dareemi jiray ciribtiisa xun carruurta iyo islaanta iyo reerka faamilka caawo kalea dembi ku dhacaysaa aroortii baa ninaan saaxiibba buu kula dagaalamaya firfbal buu kicinaya indhuba kaalab urwa sidee war hebelo maxaa kugu dhaco annagaa nala hadlin baa ku leedhaha dembigu asaga meehee hee ilaahay caasiyey islaanta kuu ficnee baariga ahayd rabbi dariiqiisi markaad hadlayso geesayba yeelan na raalliyaad ahayda waa soo adigu welig hadal bay u soo celinin ma aqaan saaka waa kacsan kurayga yeerkan indhuhu kaala bixi dugsigiibuu diidi wuu wareegaysani rafaad walbahaar baadan ka baxayn wadaaddow ii soo duceeye in ilaah owlaadda noo ka horraysa adiya alla waxa idiin dhexeeye horta soo suubi adugu soo suubi wax walbuu iska hagaagayaa aafadu ka socotaa wa fii riwaayati limuslimin riwaaya muslim waxaa ku yimid in allaha subxaanahu wataa eebbaweyne laa yadlimu kama tago laa yadlimu ma nuqsaamiyo muminan ruux mumina xasanatan wanaag kama nuqsaamiyo wy yucطaa biha fi اdunya adduunka waxbaa lagu siin tiibaa hadda la fasiraya ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonkiisa muminkaa ah. e waxba kama dhimo wey wuxuu la yimid oo dhan adduunkana waa lagu dheefin aakharna waa laga abaalmarin gaalku laakiin taa ma haysto laa yadlimu dulmigu tarki buu noqdaa nuqsaan buu noqdaa wadcu shay fii hayri mawdici buu noqdaa inta macnaa meesha ku jiraan in allaha laa yadlimu kama dhibo ilaahay kama dulmiyo kamana nuqsaamiyo muminan ruux mumi xasanatan biha wy xasana uu la yimid ilaahay waxba kaa maayo oo muxuu rabbi igu samayn yucطaa waa la siin addoonkii baa lagu quudin biha bilxasanati fi dunya adduunka waa riwaayada hore ahayd wayucqibuhu risqan fi dunya calaa aacati bay la adduunka rabbi wuxuu kugu taray cibaadadan wanaagsan ead waddo waxbay ku taraysaa waa lagugu dhaqaalayn owlaaddaa ku barakoobi reerkaa ku dhaqmi xawnahaad kaga caafimaadi hawshaadaa isku hagaagi cimrigaa kuu barakoobi ma aha hawshuu calaf iyo shilimo la tariyo bes hawshuu ma aha malaayiin haddaad isku keento oo barakada laga qaado waxba kuu tari waa dhoweyd kenya waad ogtihiin nin maalqabeen ahaa oo dadka u dhaqaala roona dadka kenya ku roon ayaa xanuunsaday cuntadii uma dhaminayo wax u dhami ma jiro waa yaxaas shaah hadduu ka bado iyo hadduu loo qaso sibir iyo malab loo qaso waa mid dacar haddii la siiy waa iskugu mid maxaad ka faa'ida nin u tegey wuxuu yidhi waxaan leeyahay oo dhan maanta in layga qaado oo dhadhankii keliya la ii soceliyan ku doorsan laabo dhadhankii keliya noloshaad cidhiiba noqonaysa waxaan maxaa loo uray in lagu raaxaysto xoogo carabdhaqa laga helo hawlo jidin iyo umuura calaf weeye wixiiba hadduu kuu socon waayo ka war waxba kuu tari maayo calooshaada waxba qaadi weydo wax kuu dhami waayo hordo weydo nasan weydo hadda gorbaa idinka sheekeeye inaanu saaxiibbanayo ahlinahay ayaa isagoo iska tabaryar baan aqoon jiray waagaan aan islii dhex lugaynaynay waaga dembi xoogow yeeshay maalin baan israacnay markaas waxaan ku idhi intaan hadda ad haysatoo kale way ugu fiicnaan lahayd anigaa xasaana wuxuu igu yidhi wuu joogaa wuxuu igu yidhi hadda magaciisi inaan sheega ma rabo laakiin waxaad dhahda magacaad sheegtay hawshaad jooji imaan ahalnayo wey wuxuu igu yidhi haddaan kari karo xaaladda adugu aad ku noosho inaan ku soo noqdo lacag baan ku iibsan lahaa xaaladda stageka hadduu aad joogto hadda waan qaan gaadhi waaga waa an iyo toban sano ka hor ilaahay wuxuu ku siiyey laba gaasiree sidaa waa laga liitay culama allahi wuxuu idhi isteejka aad joogto haddaan heli karo waxaan haysto o dhan baan ku iibsan lahaa maxaa jiraan waa kaa maqne baabuur noocaa baabuur baan la saara asagu wadaan la saarana wuxuu idhi baabuurka aan wado waxaa igu jirta gobaan lagugu dili xisaabta adduunyadaaba isu keeni lahay ma seexdo hurdo fiican ma helo ninkaan la iska lugaynhaye boorta intuu iska jabto kabaa ii baalasha dhac iska dhici aniga ma hayo hawshaa waxaan haya ma jiro qaxar iyo rafaad iyo adduunyadu macno ma laha waa sharka la bedelayo nicmooyinka ilaahay ku siiyey dib u eeg saa darteed waxay laba xaalo waxaa la eegaa hmm, dadka kaa hooseeya labana waxaa la eega dadka kaa koreeya cilmi iyo cibaado waxaa la eega ruuxa kaa sarreeya cilmiga aqoonta diineed iyo cibaadada iyo wanaagga waxaa lagu daydaa dadka kaa sarreeya caafimaad iyo calaf adduunyana waxaa la eegaa dadka kaa hooseeya markaasaad hagaagi dad raggiinna iska baahana iska fadhiya baahidiinna rag baa ku ibsanayaan maanta hadday helaan malaayiin doolar saad moysan maa idinku rabbi idin nicmeeyey ood caafimaad haysataan ood wanaag haysataan ood lant maba aaminsan idinba xaggeenu carraabadaha ma jinnaa baad leedihiin laakiin hawshiinna dad baa raadinaya maanta wuu jooga ninkii sidaa igu yidhi oday wey waay joogo faamilkaa marka waxaa weeye saad moodaysaan ma aha nin biyaha meel ba u joogaan ilaahay almuhim ruuxa mu'minka wanaaguu la yimaado rabbi kama gaasiro waxba kama gooyo yucطaa biha fi dunya adduunka lagu dheefino waa lagu dhaqaalayn wayujzaa biha fi اlaakhira aakhirana waa laga abaalmarin waa lagu abaalmarin waa inagii soo maray jamaca min asalaf kalfara inay yidhaahdeen almu'minu yujza wاlkaafiru yujaaza idan laba sidkulow ruux muminkaa adduunkana waa cibaadadii iyo wanaaggii iyo khayrkii waa ku dhaqmahaya suuratu kaafi wa kaana abuuhuma saalixan aabbaha wanaaggiisii waa ku badbaadi waalidkaa dad wanaagsaday ahaayeen waxaa laga yaabaa adduunkan aad ku dhaqantood u baxsato hadday xumaayeenna xumaantoodii in wax kaa soo gaadhood eedda waa laga yaabaa culamaau sir walmaqaazi waxay sheegeen maalinka uxud ninkii gaalkaa ee nabi maxamed ku dhuftay seefta ee wajiga ka dakhray ilkaha dhooshana ka jabiyey firkiisii waa la yaqaan ibnu qami'a la odhan nin qurayshadoo la yaqaanuu ahaa firkiisii dadka ka farcamay ilaa xigii ibnuqayim uu joogay qarnigii sideedaad hijrada qarnigii sideedaad cafwan qarnigii sideedaad buu ahaa hijrada sideed boqoloo sano ila sideed boqol iyo konton iyo kowgii buu dhintay ibnuqayime shaam bay ku dambeeyeen oy deganaayeen reer odayga ibnuqayime nabiga dhowshisa riday firkiisi iyo farciis nin walbo ayaa ka tirsan iyo ilma soddon markuu gaadho ilkaha ka daata hal id kuma hadho soddon meeshay ku gaadhaan hal ili kuma hadho waxay culimmadu waa cuquubo ka socota awowgoodii labaatanaad dhibkuu suubanha u geysta calayhi salaatu wasalaam waa halis weeye carruurtiinnu marka meel fiican u shaqeeya idinku iska badaayo ubadkiinna badbaadsada wayujza waa la abaalmarin biha fi laakhira lagu abaalmarinaya wa ama alkaafiru gaalku soo ma aha fa yucamu waa la quudin bixasanaati fi dunya xataa ma wuxuu u sameeyey ha sheego waxaa laga abaalmarin wuxuu u sameeyey ilaahay dartii ee ah weliba camal aan u baahnayn niy aan u baahnayn yucam waa la quudin bixasanaati maa shay wanaaggiibaa lagu quudin camila uu samey lilah ila darti uu samey fidunya adduunka lagu dheefinayaa aakhar ila xuma yaalle xataa idaa afdaa markuu gaadho xataa ida intaha bay ka dhigan tahay xataa idaa afdaa markuu gaadho aakhirata aakhira uu gaadho uu tago lam yakun lahu xasana wanaag ma yeelanayo yujzaa biha lagu abaalmariyo fayujaaza bikufrihi wey gaalnimadiisi baa marka lagu abaalgudayaa oo lagu naaro lagu cadaabaya rawaahu muslim idan waa bishaaro wey rajo weyn ruuxa muminkaa laba sidkoolo wey wanaagu adduunku ka helo camalkii saalixa laga abaalmariyo iyo aakharu hawaab ajru ka helo weeye wa can ja bn cabdillahi alansaari radi allahu tacaala can nafsan shay qur-aanku man kana yuriidu lilxayaati addunya waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha whum fiiha laa yubkhasuun ulaa'ika aladiina laysa lahum fi اlaakhirati ila الnar waxabita ma sanacuu fiiha wbaطilu ma kanuu yacmaluun qur-aanku waa caddeeyey suuratu isra baa lagu caddeeyey shuura baa lagu caddeeyey waxaa lagu sheegay suurat اlhuud aayaddu ma ahayd idan abadan waxabita ma sanacuu fiiha wbaطilu ma kanuu yacmaluun wax ay sugahayaan lama arko wuxuud waa loo hormariyey وعن جابر بن عبد الله الأنساري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس صلاadaha شhanta waxaa tusaalahooda waxaa weeye مثل الصلaوaaت الخمس صلاadaha شhanta waxay matalaan waxay la mid yihiin ama waxaa uu tusaale ah kaمaثل نahrin webi oo kale webi oo kale jaarin qulqulhayoon fadhiin khamrin buuxoo mool ah oon dhay ahayn riwaayadii kale cadbin macaan biyaha macaan way ka fiican yihin biyaha khadhaadh biyaha dhanaan xagga wasakda in la dhaqo dharka la bafteeyo biyaha xareedda ee macaan baa ku wanaagsan ad bay ila tahay ka maali biyaha aad xareedda ku eh, shayga aad xareedda ku dhaqda iyo biyaha cirka iyo kuwan garbooyinka ku jira iyo webiyaasha waa isku mid maaha way ka daran yihiin saabuunta xataa kuu kicin weyday xareeddu way kiciraysa si fiican baad ugu qabaysanaysa biyaha macaan biyaha kale way ka xoog badan yihin agga goynta wasakhda iyo usgaga ka maali nahrin jaarin webi socday la mid yihiin shanta salaadoodoo la tukado khamrin noolo buuxa cadbin macaanon dhanaanayn calaa baabi axadikum midkiin albaabkiisa maraya oon loo lugaynaynin oon loo sii haraadin loo oomaynin albaabkaadu maraya yaktasilu minhu uu ku qabaysan ruuxa muslimkaa kulla yowmin maalin kasta hamsa maraatin shan jeer an goorbaad ku qabaysanaysa musgu baa kugu hadhaya rawaahu muslim muslim baa riwaayadii muslim iyo axmed khayrkood in yar buu ka tagay imaamkuyo famaa yubqii dalika min addanas famaa yubqii dalika min addanas shan goor nin qabaysta oo biyo xareeda ku qabaystay isagoon u soconayninon u horaadayninoo boodh iyo habaa sii maraynin albaabka hortiisa webi maraya kaga qabaystay wuxuu iskagaa ku hadhaya maya muxuu uskagoo reebay ama meesha ku hadhay maya idan dembigii iyo xumihii bay shanta salaadna kaga dhaqahayaan kaa baabi'inhayaan waxaan lagu xambaaray cinda ahlicilmi dunuubtii sakhaa'irta ahayd axaadiis kale ku soo marteen shanta salaadood jumca ilaa jumco ramadaan ilaa ramadaan mukafiraatu limaa baynahunna ida ijtunibat ilkabaa'ir idan waxaa salaadaha shanta lagu dhaafayo een toobada u baahnayn waa dunuubta Ah, alamru alkaiir waa waxa fara badan biyaha fara badan amriguna waa taqaana mulka qudrb waa mula marka macaani badan buu noqdaa aan toobadda loo shardayn ayb yani dunuubta sakhaa'irta yaa salaadaha lagu dhaafa oo lagu tirtirayaa ama dunuubta waaweyn waxay rabaan tooba khaasay rabaan wa can ibn cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaal samictu rasuul sal l slam yaquul rasuulka ilah aan maqlay maa min rajulin muslimin yamuut maa min rajulin muslimin yamuut muslim dhintaa ma jiro oo tii alla ay ku timaaddo fayaquumu ay istaagaan calaa janaasatihi salaadiisii calaa janaasati ay fi salaati calayhi baa loo jeedaa in asaga lagu tukado arbacuuna rajulan afartan nin afartan muslimiinta ka mida ninka waxaa looga jeedaa afartan muslimiina rag iyo dumar kala qaad ma laha waad dhimatay tii allah kugu timid salaatujanaasa waxaa kugu tukada afartan muslimiina shardigu waa maxay laa yushrikuuna biاllaahi shaya oon ilaah u sharig yeelaynin ilahay uma sharig yeelaan alla keliyay ku xidhan yihiin hadday doonaanba dembi kale ku dhaceen laakiin allah uma sharig yeelaan kuma dhufleeyaan kufri kuma jiraan ilaa hadday u ergeeyaanoo ilaahay u baryaan shafacahum ullahu ilaahay baa ka erga aqbala fiihi ay fi lcabdi اlmuslimi addoonka muslimkaa shardigu waxaa weeye kan loo ergeynaya lagu tukanayo waa inuu muslim yahay ahlu tawxiid yahay innaga u ergeynayna aan nahay ahlu tawxiid haddaan ahlu shirki tahay oo shirki aad ku jirto akbara warkaadu socon mahayo ninkaad dul istaagtayna dhib mooyan dheef u tari maysid rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariya axaadiid kale waxaa ku timid nink axadkii muslimkee dhinta oy ku tukadaan boqol ruuxoo ahlu tawxiidah waa ahlu waa loo dhaafaya dembigiisa axaadii kale waxaa ku timid axadkii dhinta saddex saf ay ku tukadaan nin muslimaa dhintay saddex saf baa ku tukaday saddexdaa saf hadday doon toban wadaad ha noqdeen safka hore waxaa taagan afar ka labaad taagan saddex ka kalena taagan saddex imise wey toban saddex safoo labana saddex iyo midna afar iyo toban maaha toban baa kugu tukaday lix wadaad baa labalaba u istaagtay waa saddex saf idan wixii wacdi ah shareecadu waxay taqaanaa taraqi kor la aadaa kor baa hoos loo soo daga afwan boqol waa kugu filan tahay boqol haddii la maxaa kugu filan afartan haddii la waayo saddex saf hadday doontoba ha isku noqdeen toban laa yushrikuuna biاllaahi شhayan shardi wey waad aragtay meel walbo la soo maro laa yushrikuuna biاllahi شhayan maxaa yeele mar haddaad ila u sharig yeesho muslim ah. soo martayna waciida ama wacdi ah ee shirki la'aan iyo shirki ku saabsan waa ashirku اlakbar shirkiga asqarkaa sida raajixa ah baabulkabaa'ir buu ku xugum yahay culamadaas ku khilaafeen bitowba miyaa lagu dhaafaa mise biduuni towba la dhaafayaa mashii'adu ku jira waa khilaafi laakiin waciidka culusad aragteen ama wacdiga culusad aragteen shirkiga madhnaantiisa iyo ku tilmaanidiisa waxaa weeye waa midka akbarka waxaan laga wadaa gaalnimada wey gaalnima iska ilaaliya barta diinka khayr wax kuma yeelee sharu tooge iska ilaaliya baalka cadku soo agmaro asaguna ma karo loomana ergayn karo aabbaha hadduu dhinto ama xigaalada iyo gacalka dadka ku tukanaya u shafeeca iska hoobso masaajidda quman ahlu tawxiidka gee wadaadda quman ahlu tawxiida u madh ha iska aafaynin ha kula ordin masaajidda lagu tuunsan yahay ama ay joogaan kuwa ilaahay khayrkii barya ee nairoobida tifta ka ah iska ilaaliya wallahu subxana wa tacala aclam